رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnay siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo kitaabkii rawdat alanwaar waxaan ka soo baxnay oo noo soo dhammaaday ifkigii iyo been abuuradkii lagu sameeyey caaisha iyo sida ilaahay u beriyeelay subxaanahu wa tacaala xaadisadaa dhacdadaa munaafiqiintaa ka shaqaysay iyo lain rajacnaa ila layukhrijan acazu minha aladal labadaa dhacdaba qhaswadii bani mustaliq ama samuraysi ayay markaa ku dhex dhaceen saddexdii muslimiinta ka mid ahaa xagkaa laga oogay si ayagoo nadiifay qiyaamo u tagaan wax dambana aan loo qabsanin ama cabdulaahi bnu ubay musaawal oo soo abaabulay iyo raggiisii lama taabanin waxaase la soo hor istaajin doonaa ilaahay hortiisa maalintaasaa la ciqaabi doonaa waana maalin laa yanfacu maalun walaa baniin ilaa man ata allaha biqalbin saliim ilaa qof ilaahay qalbi saliima ula yimid maahane cumratlxudaybiya waxaanu qaadanaynaa dersiga rabbi xudaybiya alkhuruuju bixitaankii lilcumrati cumradu ay u waxay nebiga iyo wannusuulaanay ka soo xarmadaan xajka iyo cumrada urya waa la tusmiyey rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama filmanaami hurdada dhexdeeda ayaa lagu tusiyey wahuwa asagoo filmadiinati magaalada madiina jooga annahu dakhala inuu galay huwa wa asxaabuhu asagii asxaabtiisaba almasjid alxaraama masaajidka xurmada leh isaga iyo saxaabadiisoo masjidka xurmada leh gelaya yaa nebiga riyo lagu tusiyey sala allahu calayhi wasalam masaajidka xurmada leh aaminiina ayagoo aaminiin ah badqaban cabsanayn muxalliqiina xiiranaya qaarkood ru'uusahum madaxyaalkooda gobolna way xiiranayeen gobolna way gaabsanayeen taasaa riyo lagu tusiyey fa akhbara wuu u sheegay bidaalika arrintaa almuslimiina muslimiinta ayuu riyadaa nebiga uga sheekeeyey oo riyadaasuu markaa uga waramay wa akhbara wuxuu u sheegay annahu asagu yuriidu inuu doonayo alcumrata cumro inuu markaa aado aad bay ugu farxeen waayo muddo hore ayaa ugu dambaysay beydka waxay aad iyo aad u tamaniyeen inay geli doonaan waxay tamaniyeen inay meesha intay galaan ay sida nebiga riyada uu ku arkay ay markaa samayn doonaan xaaladdaasay aad iyo aad markaa ugu farxeen wastanfara alacraada wastanfara inay soo baxaan ayaa laga codsaday caraada nimankii herbaaddiima gaararkeeda degganaa ama rasuulka gaarkiisa ahaa inay soo baxaanna waa laga dalbay oo markaa waa laga codsaday sababtu waxay tahay wax kastaa dhici karaa weli kacbadii gacan cadow bay ku jirtaa dagaal baa imaan karaa iska hor imaad baa dhici karaa nimankii acraabta ahaana waxaa laga dalbay oo laga codsaday inay soo baxaan oy cimradaa markaa u raacaan rasuulka wastanfara waa laga soo bixitaan dalbay alacraaba aladiina xawlahu fa abta'uu way ka hareen marka way ka daaheen way ka cagajiibeen oo wadannuu waxay maleeyeen anlan yanqaliba arasuulu inuusan rasuulku u soo noqonaynin iyo waalmu'minuuna mu'miniintaba ilaa ahliyihim eheladooda abadan weligood musligoonoo taasay ictiqaadiyeen taasay qalbiga gashteenoo inaysan soo noqonaynin ay markaa danniyeen taasaa markaa waxay ku kaliftay inay raaci waayaan oy markaa soo bixi waayaan wa takhallasuu way socmeen qaa'iliina takhallasuu macnaha gees bay u socmeen dadkii soo baxay ma aysan gelin qaa'iliina ayagoo odhanaya ayagoo dhahayo oraahdoodu ay tahay shaqalatnaa waxaana mashquuliyey amwaalunaa amwaalkeennii wa ahluunaa eheladeenna ma bixi karno mana ku raaci karne faistakfir lanaa noo dembi dhaafay bii rasuulka ilaahayo annagu ma bixi karno geel iyo lo' baa naga baahanoo bunsho iyo biyo naga raba shaqalatnaa amwaaluna maalalkeena iyo wa ahluunaa eheladeennaana mashquuliyeye ma bixi karnee noo dembi dhaafi rasuulkii allow dembidaaf ilaahay noo talab bay dhaheen wa kharaja wuu baxay rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam yowma alitnayni maalin isniin ah qurata ay kow tahay dilqacd bisha dilqacd sanadii lixaad ee hijrada fii alfin wa arbacamia oo min almuhaajiriina waalansaar kun iyo afar boqol oo muhaajiriin iyo ansaar isku jira ayna markaa ahaayeen rasuulku xilligaa buu soo baxay maalin isniin ah bisha dilqacdana ay kow tahay markaa curatay sannadii lixaad ee hijradana ay tahay kun iyo afar boqol oo rag oo muhaajiriin iyo ansaar dad isugu jira ayaa markaa raacay wasaaqa macahu lhadyi hadyigiisna micigiisana hadyi buu rasuulku kaxeeyey wasaaqa waa kaxeeye wuu umiyey macahu maciisa alhadya liyucbadka u ogaadeen ama liyuclama suu u ogeysiiyo annaasu dadka annahu asagu lam yakhruj inuusan u soo bixin muxaariban dagaal bal muctamiran laakiinse weynin cumradoon ah muctamir asagoo ahoo inuu soo cimraysta ma ahee wax kale aan u soconayn ayuu rasuulku baxay sala allahu calayh wasalam hadyina markaa wuu kaxeeyey hadina wuu kaxeeyey falammaa balaqa markii uu gaaray dalxudayfata qallada alhadya hadigii buu qoor xiray wa ashcarahu wuu calaamadeeyey wa axrama bilcumrati cumrana wuu xarmaray nebiga sala allahu calayh wasalam mar allaala markii meeshii uu gaaray dalxudayba ahaa hadiga qoortuu ka xiray qoortaa laga xiraa oo waxbaa loo geliyaa si loo ogaago inay xoolahan xaramka u socdaan si loo ogaado inay hadyi markaa yihiin ama meel inta laga dhiijiyey ama waxbaa la mariyey si loo ogaado inay yihiin xoolo hadyi ah xaramkana markaa loo wado xataa hadday dhumaan qofkii arkuu dareemaya la dhici maayo dhibaatana markaa la gaarsiin maayo mana loogu soo banbaxayo dhib in markaa la gaarsiiyo saasuu markaa nebigu yeelay sala allahu calayhi wasalam uma intaa kadib saara wuu socday xataa balaqa ilaa uu gaaray nebiga cusfaan meesha lagu magacaabo cusfaan ayuu gaaray fa jaa'ahu waxaa u yimid caynahu raggiisii ilaalada ahaa raggiisii caynada ahaa ee wax u soo indhaindhaynayay ayaa rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam wa akhbarahu wuxuuna u sheegay anna qurayshan quraysh mujmicuuna inay go'aansadeen oo ay go'aan ku saareen cala alqitaali dagaal iyo muslimiinta inay cani beyt alxaraami guriga xurmada leh ninkii caynka u ahaa ee ilaalada iyo sahanka u ahaa yaa wuxuu soo kashifay uu soo ogaaday quraysh inay dagaalba diyaar u tahayba iyo inay muslimiinta marnaba u ogolaanin inay beydka alla galaan ama xaramka ay markaa galaan taasaa markaa loo soo sheegay waayo qabarkii waaba soo degdegay qolo munaafiqiina hoos wax ka wadana way iska jireen wa kaanad qurash waxay ahayd qad nasaluu kuwa soo degay ayagana bibiqwa meesha lagu magacaabo biqwa ayay soo degeen wa arsaluu waxay soo direen khaalid ibna alwaliid oo fii mi'atay faarisin laba boqol oo fardoolay ah wataa ilaa turaaci alghaniim meesha lagu magacaabo qariiban waa meel dhow min cusfaan cusfaan taalib ibni waliid eh, fastashaara wuu la tashaday rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalamna waxa uu la tashaday asxaabtiisii asxaabtiisii ayuu markaa rasuulku la tashaday sidii la yeeli lahaa hal yuhaajamu ma weeraraa calaa ahaaliya almujtamiciina kuwa mujtamiciintaee soo ururay oo min alaxaabiishi axaabiishta ka mida eheladooda ma jira oo ma dagaaluu ku qaadaa aw yaqsudu lbeyta mise beytku isaga qasdaa inuusan shib ka dhaho uu iska socdoo beytka uu qasdo faman qof allaala qofkii saddahu ka jeediya oo ka hor istaagana yuqaatilahu uu dagaalamo xaaladaasuu nebigu kala tashtoo maxaan sameeyaa ma dagaal baan galnaa hadda mase intaan iska dayna axaabiishtaan eheladoodenan la dagaalamin yaa intaan iska dhaqaaqnan beydka alla aadno miyaan markaa samaynaa oo beydka alla aan iska aadno qofkiisa naga hor yimaada oo noo diida inaan la dagaalanno fa qaala abuu bakar wuxuu yidhi radia allaahu canhu abuu bakar wuxuu yidhi abuu bakar wuxuu yidhi faqaala abuu bakarin abuu bakar wuxuu yidhi faqaala abuu bakarin abuu wuxuu yidhi radia allaahu canhu ji'naa waxaan u nimid rasuulkii allow muctamiriina anagoo muctamiriin ah inaan cumraysano laa muqaatiliin dagaalmahaan uma imaanin anaga inaan dagaalamno muqaatil nin annagoo ah ma soo bixin faman xaala bayna albeyt beytka inta u dhaxaysana qaatalnaahu waan la dagaalamaynaa faqabila alnabiyu nebigu wuxuu qaatay uu aqbalay haada alra'yu ra'yigaa asaga ah wa ra'aa wuxuu arkay khaalid almuslimiina muslimiintii buu arkay fii salaati duhr salaadii duhureed wahum ayagoo yarkacuuna rukuuca cayo oo wayasjuduuna sujuudaya waa wakhti aan la soo dejinin waa wakhti aan la soo dejinin salaadu alkhawf inay hubkii iska dhigeen meel iyo salaad iska galeenba waa la rukuucaa waa la sujuudayaa hubna ma wataan ilaan salaadda in la tukadana qasab bay markaa ahayd tii uu markaa arkay fa qaala wuxuu yidhi laqad kaanuu calaa khira alle waxay ku sugnaayeen gaadmo xilliga inta ay samaynayeen xilli la gaari inta loo tago la gowgowraco ayagoo dhan naga fakatay buu yidhi low kunnaa haddii aan ahaan lahayn buu yidhi khaalid xamalnaa kuwa ku xambaara calayhim korkoodoo hal mar weerar ku qaada waana fiicnaan lahayd laakiin way naga baxsatay uma intaa ka bacdi qarara wuxuu go'aan ku gaaray an yuhjima in la weeraro muslimiinta athnaa'a asalaati alcasri weli waxay dhaheen salaaday ilmahooda iyo maalkooda ka jecel yihiin baa soo socota waa salaada casire xilligaas markay dhulka madaxa dhigaan aan halmar weerar ku qaadno fursadaasuu qaalid ku sugaayey laakiin nasiib xumo fa faanzala allah oo xaggooda ahaatay fa anzala allah salaata alqof buu ilaahay soo dejiyey bayna alduhri waalcasr duhurkii casirkii inta u dhexaysay fafaatathu alfursa fursadiina way dhaaftay hubka idinkoo haysta dukadaa la yidhi koox ha sujuudo kooxna saha u taagnaato kooxdan markay sujuudaan gadaal ha yimaadaano kuwii gadaal jiray horay ha maraano kuwii haddaayay sujuuday ha taagnaadaano kuwii haddaayay aan sujuudin ha sujuudo hataa tika oo qiimo badan yuu ilaahay kitaabka kusoo dejiyey subxaana wa tacaala fursaddiina saasay marka ugu dhaaftay ka fakatay wa akhada wuu qaaday rasuuluullaahi rasuulkii alla sal alla calayh wasalam dariiqan waddo aakhara oo kale oo hayra tariiqihim dariiqooda aan ahayn waddadii horay ay u socdeen waddo aan ahayn waddadii gaaladu ay joogeen iyo khaalid waddo aan ahayn ayuu haddana rasuulku maray sal alla alayh wasalam fasalaka wuxuu qaaday daata alyamiini dhanka midigta ah ayuu ka maray oo min asfali maka maka hoosteeda ah xataa balaqa ilaa uu soo gaaray haniyata almuraari meesha lagu magacaabo haniyat almuraar meesha layidhaahdo oo mahbib alxudayba xudaybo looga soo hoobto ayuu rasuulku soo maray falamaa markii balaqaha uu soo gaaray meeshiina barakad way jilba jabsatay naaqatahu heshiisii hashii uu watay ayaa socon weysayoo way fadhiisatay way jabsatay fasajaruuhaa way sajireen can saxaabadii way canaanteen xal xal ay yidhaahdeen kaca soco falam taqum mana aynan kicin faqaaluu markaasay dhaheen khalla'at ilqaswa hashe nebigaa qaswo la ohan jiray qaswo way noogtay way daashay saasay markaa yidhaahdeen faqaala rasuulku wuxuu dhahay maa khalla'ti lkhaswa qaswa ma nuugin wamaa lahaa bikhuluq dabcina uma laha inay hashayda noogto dabci akhlaaq uma laha walaakin xabasahaa xaabisa alfiini maroodiyaashii abraha wixii xabisaa xabisay allahu akbar wixii maroodiyaasha xabisaa xabisay walaakin xabasahaa oo xabisay xabistooda ee alantara kayfay kusoo degtay kacbada weerarka ku haayey wixii xabisaa markaa xabisay uma qaala markaasuu rasuulku yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa yas'aluunii iweydiin maayaan khudatan qorsho yucadimuuna fiiha lagu weyneynaayo xurumaati illaahi ilaahay xurumaadkiisa ilaa acطaytahum iyaaha waan siinayaa buu yidhi wax walboo maanta dagaal joojinaya oo inaan la dagaalamin keenaya kacbadaas inaan lagu dagaalamin keenaya hadday maanta keenaan waa ka oggolaanayaa buu dhahay rasuulka sala allah calayh wasalam uuna siinayaa uma sajarahaa wuu horaray oo kac buu yidhi fa wafabat markaasuu guuday fataqadama wuu sii hormaray nebiga wuu sii socday xataa nazla biاlxudaybiya ilaa xudaybiya uu markaa tegey wajaaa waxaa u yimid gudayl bin warqaa nin lagu magacaabo alkhusaaciy oo reer khusaaci alhudayl lagu magacaabo ayaa markii dambe rasuulka u yimid sal alla calayh wasalam asagoo meesha fadhiya fii nafarin koox oo min khusaaca reer khusaaca asagoo la socda wa kaanuu waxay ahaayeen naasixiina kuwa naasixiin u ah daacadna u ah lirasuuli illaahi sala allah calayh wasalam rasuulkii ilaahay bay kuwa naasixiin oo la safanoo taageerayaal ahoo daacad u ah ayay ahaayeen reer qusaaca dadka markaa lagu magacaabo fa akhbaruu wuxuu u sheegay anna qurayshan quraysh mustaciduuna inay dagaal u yihiin liqitaalihi dagaalkiisa iyo wasaddihi jibiyaan rasuuluullah rasuulka allana wuxuu u sheegay annahu asagu maa jaa'a inuusan u imaanin cumro maahane cumro ma ahe inuusan wax kale u imaanin wamaa jaa'a lilqitaal waa inaan cagaal iyo waxyaabo kalii rabshana markaa uma socdi wa asaguna mustacidun inuu diyaar u yahay lilhudnati hudna wax lagu magacaabo dagaal joojin xabad joojin iyo wasulxi heshiis intaba intaa inuu rasuulku diyaar u yahay ayuu markaa u sheegay xaaladdaasuu uga sheekeeyey raggii loo soo diray walaakiin laakiinse in abad hadday diiddo quraysh ila alqitaala dagaal meehee wax kale fa innahu asagu yuqaatiluhum inuu la dagaalami doono xataa tutbaca cunuqaha ilaa qoortiisa la gooyo sal alla alayh wasalam ilaa qoortayda la gooyo buu yidhi waan dagaalami doonaa ow amase yunafid allah ilaahay uu fuliyo amrahu amarkiisa ilaa amarka ilaahay sida uu ugu talagalay uu u socdo ama laygu dila meesha inaan ani dagaal mau socdi xabad joojin diyaaran u ahay iyo dagaal joojin weliba sulx iyo heshiisna waan ogolahay xaaladdaa iga gaarsiiye qoraysh hadday diidaan ilaa dagaal meehe waan la dagaalami doonaa ilaa qoortayda la jaro ayuu yidhi nebiga amase ilaahay amarkiisa uu markaa socdo bayna rasuuli wa quraysh rasuulkii alla daynkiisii qoraysh inta u wixii ka dhex dhacay qorayshna dad bay soo dirahayaan rasuulkuna dad buu diri doonaa walamaa rajaca markuu laabtay budayl ablaqa wuu gaarsiiyey daalika arrintaa qurayshan qoraysh buu gaarsiiyey fa arsiluu waxay soo direen haddana migras ibnu xafsi nin lagu magacaabo fa qaala lahu rasuulku wuxuu ku yidhi midla maa qaala libudayl budayl wuxuu ku yidhi oo kale ninkaasay haddana soo direen oy dhaheen bax u tag migrazow oo la soo hadal moxamed waa u yimid wuxuu rasuulku hadlaba oo ula hadlaba rasuulku wuxuu u sheegay hadalkii bedel uu u sheegay wax mara heshiisaa rabnaa beydkaasaan u soconaa haddii qorayshi naga diiddo waa dagaalamaynaa ilaa ilaahay amarkiisa fulo amase qoorteeda meesha lagu gooyo fa arsaluu waxay soo direen haddana sayid alaxaabiish nimankii isku keenkeenka ahaa oo ciidankii isku dhafka ahaa ninkii kaabaha u ahaa oo sayidkoodii ayay markaas soo direen haddana ninkaasay soo direen oo magaciisa lagu magacaabo alxulays bin cikram bin cikrima ayaa la yidhaahdaa eh, xulays bin cikram cikrima falamaa markii ashrafa uu u soo dhowaaday cala almuslimiina muslimiinta nebigu aad buu u samayn jiray waxyaabaha eh, khutada ah waayo ninkan axaabiishta madaxdow ay xolays la yidhaahdo qoonkiisa iyo tolkiisa kacbada iyo dadka cimraysanaya iyo dadka xajinaya iyo dadka hadyiga wada aad bay u qadarin jireen rasuulku wuxuu tilmaamay markay usoo dhowaadeen muslimiinta qaala lahum rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ku yidhi saxaabadiisa haadaa ninkani min qowmin qoom buu ka dhashay yucadimuuna alhadya hadiga weyneeye oo aad u tacdiimiye fabcatuu ka horgeeya buu yidhi xoolaha hadigee aan wadno hortiisa geeya oo ka horgeeya ninkan waa dad aad i aad u tacdiimiya xoolaha hadiga ahe fafacaluu way sameeyeen waistaqbaluuhu way ka hortageen muslimiintiina yulabbiina ayagoo talbiyeysanaya xoolihii hadiga inta hortiisa lagu qubay oo la socodsiiyey yay ayagiina muslimiinta labayka allaahum waxay ku qaadeen talbiyadii oo aad bay hortiisa ugu qayliyeen mar allaala markuu arintaa arkay falamaa ra'a alxulays xulays markuu arkay daalika arintaa qaala maba hadlina wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa nasahan ma yembaqii ma habboona lihaaulaa'i kuwa beyti beydka laga hor istaago dadkaana xaram loo diibi karaa buu yidhi waayo nebiga sal allahu calayh wasalam wuxuu isticmaali jiray waxyaabo aad yaad u qiimo badan wuxuu samayn jiray xikmadooyin cajiib badan ninkii dhammaa ee ergahaan loo soo diray xoolii inta laga horgeeyey talbiyadii wixii la wada akhriyey madax luu gacanta saartayba subxaana allah kuwaa maa beyd loo diidaa saasuu markaa yidhi nukadkan ayaa ah dad beydka alla laga hor istaagi karo ataxuju ma xajinayaan laqmun qabiilka laqmi la dhaho wajudaam judaan waximya iyo waxaad dhahdaa waximya ximra qorbiirka lagu magacaabo intaa maxajinaya waximyar wayamnacu can ilbeyti beytkana waxaa loo diidayaa ibna cabdiilmualib ibna cabdiilmualibna ma beytkii baa loo diidaan xinayaan oo ma imaanayaan inay kacbadii tawaafaan ninkii dhamaa ee ku dhashay awoogii gacanta ku haayay awoogiina ma loo diidayaa halakat quraysh quraysh way halaagsantay wa rabbi albeyti beytkaa rabbiga dhisay ama iskaleh yaan ku dhaartay rabbilbeyt ayaan ku dhaartay ina alqawma qoomka ina alqawma qoomkii ina alqawma qoomkan muslimiintu ula jeedaa atow waxay u yimideen muctamiriina inay cumraystaan falamaa samicad qurayshun quraysh markay maqashay minhu xaggiisa ilaan hadalka intaa markuu yidhi wuu iska baxay wuxuu isaga laabtay magaaladiisii wuxuu u laabtay raggii quraysh arrintii buu u sheegay war caqli ma lihidiin buu yidhi raggaas haddaad aragtaan xoolaha ay wadaan say u talbiyaysanayaan dadbeed ilaahay loo diida ma ahee war xaramka u fasaxa xaramka u fasax markii fasamicad quraminhu daalika hadalkaa markay ka maqleen qaaluu waxay dhaheen ijlis naga fadhiiso inamaa anta acraabiyun reer baadiyaa tahay reer wiil reer miyigiisa naga fadhiisay dheen reer baadiyaa tahe laa cilma laka ogaalkuma lihid laa cilma laka bilmakaayidi makaayida macnaha dhagaraha waxaan ay wadaan waa dhagar dagaal runbaad moodaa tarbiya lagu akhriyey dadka tabta dagaalka nin yaqaan ma tideer baadiya tahee naga fadhiiso saasay markaa yidhaahdeen uma intaa ka bacdi arsaluu waxay soo direen curwata bin mascuud althaqafiy fa jaa'a wuu yimid wa kallama wuu la hadlay rasuulka faqaala lahu rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ku yidhi midla maa qaala libudayl nebiga hadalkiisu waa hal hadal budayl wixii uu ku yidhi unbuu dhammaan ku yidhi halkaa fariin iga gaarsiiya war ani cimran u socdaa diyaar baan u ahay wax walba maanta xaramkan iyo beydkan ay lagu tacdiiminayana diyaaranuu haye khudo walba iyo qorsho walba waa bixinayaa laakiin qoraysh hadday diido ilaa dagaal mahana wax kale waa jiiraynaa waana la dagaalama idu la gooyo amase ilaahay amarkiisa fulo subxaana wa tacaala nebiga intaas waxaan ahayn nin kasta oo yimaada loogama badan jirin ilaa wiilkii hadiga hortiisa la geeyey maahe ee aad iyo aad markaa ugu farxaya muslimiinta yidhi wallaahi kuwaan kuwa xaram loo diidi kara ma ahee degdeg ha loogu oggolaado inay beydka ilaahay galaan waxay soo direen haddana curwa ninka lagu magacaabo bini mascuud athaqafi fa jaa'a wuu yimi wa kallama wuu la hadlay faqaala lahu rasuulku wuxuu ku yidhi mila maa qaala libudayl wixii budayl uu ku yidhi oo kale faqaala wuxuu yidhi ay muxamed muxamedow muxamadow an ra'aytaka waran low ista'salta qawmaka haddaad qoomkaaga tirtirto ood intaad la dagaalanto aad baabi'iso hal samicta ma maqashay biaxadin axad oo min alcarabi carabta ka mid ah ixtaaja ahlahu ehelkiisii gabargooyey oo baabiiyey qablaka adi hortaada caqli baa loo baahan buu yidhi maxamedow intaad la taagantahay tahay qoraysh waan la dagaalamayaa saanaan yeelayaa war ma maqashay oo ma jiraa qof hadda ka hor carabta ka mid ah ehelkiisii jirid gooyey baabi'ey oo la dagaalamay adi hortaada gadaal ka fiiri bal hadal dheer buu dhihi doonaa muslimiintana qaar baa u jawaabi doonaa balse meeshaa inay joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam